ku duubay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay aday wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog horeys kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo bisha sagaalaad sannada labada kun saddexiy qodobada caawo barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida ah magaalada beledweyne waxaa kordhay maalmihii dambe falalka dhaca dilalka amni darada waxaana dhowr qofood waxyeelo lagu geystay maalmihii lasoo dhaafay halkaasi iyadoo ay ku wada sugan yihiin magaalada ciidamo macawiisley ah booliiska hirshabeelle ciidamo uu wato guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan hadaba waxaan eegi doonaa xaalka guud ee magaalada beledweyne iyo maanta la joogo waxaa dhacday dhibaato aada u fara badan dadaa hantideedii laga boobay dadaa guryaha loogu dhacay dadaa goobahooda ganacsiga loogu galaa sidii laga dhacay dadaa teleefon laga qaata qaarna qaar la dhaawacay marka waxa waaye magaalada iyo xaaladeeda lama qiyaasi karo camaaro oo ah magaaladii ugu dambeysay ee kooxda al-shabaab laga qabsaday saacado uun xur ahna waxaa gaaray maanta mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah iyadoo halkaasi ay ah, ku sameeyeen markaa kulamo waxaa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xog dagaal khasaare geystay oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ayaa maanta ka dhacay inta u dhexaysa dhabad iyo degmada cadaado oo ka wada tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya haddaba waxaan eegi doonaa waxaa khasaaraha ka dhashay uu la eg yahay adiga dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan halkan eh, nin baa dhintay baa la yidhi dhaawacna waa yaal hadda xaggana warkama hayo adugu afar nin oo dhaawacana waa joogtaa nina waa dhigta awalna maalin afraad waxay maaqaanana mid baa dhaawacma waa see waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan sarakac ku yimiday qiimaha la iibiyo timirta xilli suuqyada magaalada muqdisho qaarkood laga weysan yahay waa warbixin aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkaenu intaynu ku guda jirno qodobadaas iyo qodobadii kale inugu soo korro intaan barnaamijkaenu ku guda jirna ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah qorshe ayaa farsameynaya mar kale xog warays <laughs> raadiyaha noo furobal waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay eber megahartis warraadyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale sideed siddeedu gee waa lix iyo tobane lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee toddobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyuu u yahay k nn ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay

hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti waacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno magaalada beledweyne waxaa kordhay maalmihii lasoo dhaafay falalka dhaca dilalka iyo amni darada si guud uga jira magaalada waxaana dhowr qofood waxyeelo ay u geysteen debley hubaysan oo aan la aqoonin kuwaasoo dhac u geysanayay dadka iyadoo la sheegay in ay u dhacayaan goobaha ganacsiga si ay uga qaataan lacagaha ama waxyaabaha taleefanada iyo agabka kale ee qiimaha leh waxaana sidoo kaleeto ay dhaawac u geysteen ilaa iyo dhowr qofood iyadoo sidoo kale dadka qaar ay u dhinteen waxyeeladii ay u geysteen shalay oo u dambeysay waxa ay dileen macalin dugsi oo ay ka dhacayeen eh, telefoon iphone ah iyadoo sidoo kaleeto lasoo qabtay maanta olamaha amnigu ay soo qabteen raggii ka dambeeyey dilkaas macalinka dugsiga loo geystay haddaba goobjoogo ku sugan magaalada beledweyne ayaan wax ka weydiinay iyadoo ay ku wada sugan yihiin magaalada ciidamo aada u fara badan sida la xaqiijiyey wuxuuna inooga warbixiyay xaalka guud ee magaalada Eh, bismillah niga waa dhowahay aadaan umahadsan tahay saciid eh, niga magaalada maalmihii lasoo dhaafay amnigeeda faraho ka baxay xaalada magaalada berweyne amni daradeeda boqol kiiba boqol waa la dhihi karaa ma garata eh, marka waxawaaye isbuuc hadda lasoo dhaafay iyo maanta la joogo waxawaaye waxaa dhacday dhibaato adag fara badan dhimashaa dhacday dhaawaa dhacay dadaa hantideedii laga boobay dadaa guryaha loogu dhacay dadaal goobaha ganacsiga loogu gala hantidii laga dhacay dadaa taleefon laga qaata qaarla dilay qaar la dhaawacay marka waxa waaye magaalada niyaho xaaladeeda wallaahi lama qiyaasi karo cidda sidaa sameynaysa markay tahay wallaahi niyaho horta magaaladan waa lagu wadajuraa ha noqoto ciidanka hiiran state ha noqoto ciidanka hirshabeelle ha noqoto maxmuusley ha noqoto shacabkii magaalada wixii mataqaanaa mooryaanta ahaayo sida barnaamij shacab markay meel isugu yimaadaan dad badan markay meel isugu yimaadaan dad mooryana waa laga helaa dad waxdana waa laga helaa marka nin walba isdhihi kara jaaniska waa ka faa kartaa oo qorigiisa gudbigii lasoo qaatay marka waxa waaye lama qiyaasi karo dadka magaalada wax kadhacan ka sameynayna lama waxina lama sheegi karo waa dad burcad ah mm. oo mataqaanaa aan heertooda la aqoonin mm. marka ni lama qiyaasi karo sida banaanbana maamul markuu meesha ka jiraa amnigeeda la sugi karaa marka meesha maamulka ma jiro waxawaay wax walba hayacda waa maalmihii lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay maxaa laga xusi karaa oo halkaasi ka dhaca marka wallaahi liho wax badanaa dhacay waxaa laga xusi karaa shalay ugu dambeysay waxaa la dilay macalin dugsikan oo dugsigiisa usii socdo sida xaqiiqadana dugsigiisa asoo sii galaa taleefon iphone watay nimankaana bajaajay wateen way ka daba imaadeen way dhaafeen iphone inuu wato asina macalinka si la sheego oo ka dhegeysanaya cashir diini oo ka dhegeysanaya taleefka dhegto erefonjia dhegto sa ugu saarnaay marka way kusoo laabteen way ka hor imaadeen dhig taleefka waa la dhahay dhigi maa u dhahay sideed baalotay ku rideen sideed baaloota ay kor ugu rideen markuu macalinka ka dhaga adeegay oo taleefkii ku dhaga adeegay halxaba ku dhufteen wadnahay ugu dhufteen macalinka ku dhacay taleefka ka qaateen way carreen maalin saddexaad waxaa dhacday in nin ganacsataa ah oo ganacsata magaalo kamida ah fuaankiisa lagu tagay dhar laga gatay laga qiimaystay bacmadow dhar laga buuxsaday bacdii markii la buuxsaday layii lacagta tuur yii ninkaana tuura ninkaana tuura ninkaana tuura way isku dhiidhiibeen lix qofood camal ay ahayn qoray hoto way isku dhiidhiibeen ninki maaga soo istaago markuu soo istaagay maagana xabadaa xabadaa garabka looga dhuftay kadibna waa laga cararay waxaa kaleeto dhacday eh, xalab maana habeen hore waxaa dhacday wiil dhalinyaraha oo ciyaal banooniya oo tarjiim meel lagu sheekeysto lagu ciyaal ku caweynaya fadhiya in xabad lagu suuraday taleefon laga qaatay eh, maalin dhagood waxaa dhacday in bajaaj meel eh, bajaj socota la celiyey meel mugdi loo galay inta la celiyey layiri waxay ahaayeen laga qaatay shacabkii saarnaa iyo dadkii saarnaa bajaaj ku xiriisnaa iyo ninkii dawarkaha intaba dhac daree loo geystay marka niyaho isbuuci lasoo dhaafay dhaco aad u batay weliba xataa maalmihii ugu dambeeyay dhaca aada magaalo ugu batay waayahay dhacdooyinka marka qaarkood aada noo sheegtay in dad kale loo dilay oo dhaawacyo sidoo kale dadka qaar loo geystay ma jiraan cid loo soo qabtay niyahow horta magaalada maamul saxa kama jiro niman hirshabel la yidhaha oo magaaladan aan caga badan ku taagnayn oo sida banaabo magaaladan aan roombe ka samayneyn oo saldhigaas keeno saldhiga magaalada keliya isku dhowra ayaa jiro saldhigaasay ku jiraan wax ma qabtaan amnima sugaan waxay qabanaa ilaa abuurta malahan marka maanta waxaa la sheegay niman macruus leeyahay in ay soo qabteen ninkii ninka dilay macalinka shalay dilay in lasoo qabtaa maanta la sheegay lana xiray marka asaana karta yiri macalinka anaa dilay taleefona ka qaadanay wuu isku adkeeyey waana dilay asaa dhahaybo mafahanti Ah, sida lagu soo qabtayna waxaa la sheegay in bajaajyadii la aqoonsatay bajaajyadii la raadiyey lasoo qabtay layii ninkii ninka diri sheegay uu yiri ninka ninka diri hebel waaye gurgiisa aqaanaataas lagu soo qabtay ilaamaha amnigu ma wadaan marka dhaqdhaqaaq ay uga hortagayaan eh, dhacdooyinka noocaana walahi cidoo daran ku sheegay magaaladan wax dhaqdhaqaaqa oo amni lagu soo kama jiraan wax laama amniga kama jiraan magaaladan ninka cadowga ah oo quriga wato iyo ninka mataqaana amniga sugaahoo daacadda u socdo maba la kala nin walba quri iyo qof waa magaalada marka maba kala garan kartee ninkaama iska ilaalisaa ma ninkaana ku gambataa ma ninkaana iska ilaalisaa maba taqaanidba adiga hadda inta kula hadlaayo wallahi nabba kuu sheegeyn waxaan taaganahay waxaan taaganahay bartamaha beledweyne waxaa indhahayga qabanayaan ugu yaraan toban qofoodoo qoray wato horteeda waa martay ma ninkii wax dhacaya ma taqaan ma nin nimankaan shabaab la dagaalama ma taqaan ma niman waxay yihiin lama yaqaan magaalada amnigeeda wallahi qoraxi ka bacde waayahay saldhiga magaalada ayaa haysta marka saldhigga magaalada niman hesha la haasto hal cadabalina wataan dacwooyin ma loo gudbiyo ma gaareen dacwooyin ku aadan dhacdooyinkaan dhacaya dacwooyinka hadii la gaarsiiyo taligi taligi taligu isaga duraa tali kaxooyinka taligu isaga qofku soo baxaysa malahan mararka qaar waxaa dhacday hirshabeel niman hirshabeela ah oo tuuta inta iska soo dhiga oo dhar shacab soo qaata dhinac warsiya soo qaata ee ayaga ruuxooda dhac geystana jirto sida banaan magaalada qolo guri laguma eeday karo hirshabeelaan lagu eeday karin macawusyada lagu eeday karin qola kalan lagu eeday karin sababta wixii nin macawuus wato ama soomaaliya shaati wato oo guri wato oo wax dhaca cidduu yahay mataqaanid marka cid guriyada lagu eeday kara ma jirto taa ma xaqiiji karnaa kuwa hirshabelle eh, oo aada sheegtay inay dhaca geystaan balse dhaqdhaqaaqyo ay sameeyaan oo ay kaga hortegayaan amaba ay ku baadigoobayaan raggii eh, lagu dacweeyey oo dacwooyinka ay ka gaareen ma sameeyaan mararka qaar maya maya maya wax dhaqdhaqaaq ee hirshabelle magaalada ka samey karta ma jira maba ka samaysaba sida banaan qofka ciidanka markuu oo awood leeyahay oo cadibiliyaal wato oo tecnica wato oo ciidan diyaarsan u wato ayuu amni sugi nimankan ayaga amnigooda ubaqaa haddaa xaqiiqada kaa hadlo oo saligaas ku waardiyey goobjoogo ka sugan magaalada beledweyne ayuu haw nooga warbixinaya xaalka magaalada oo maalmihii lasoo dhaafay laga deyrinayay amnigana uu faraha ka sii baxayay waxaana la sheegay in eh, dabley ay dhac u geysanaysay dadka iyadoo sidoo kale ay dilal ka geysatay gudaha magaalada walow maanta lasoo qabtay dabley la sheegay in ay dileen eh, macalin dugsi oo magaalada beledweyne lagu dilay eh, shalay laamaha amniga ayaana soo qabtay guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno markana inta u dhexaysa dhabad iyo magaalada cadaado waxaa maanta dagaal beeleed uu ku dhex maray laba maleeshiya beeleed halkaas oo khasaaro xoogan uu ka dhashay dagaalkii ka dhacay waxaa la sheegay in lasoo weeraray dad markaa reer miya ah oo ku sugnaa meel baadiye ah khasaaro xoogan ayaana la gaarsiiyey inta la xaqiijiyay afar ruux ayaa ku dhaawacantay tiro kalena waa ay ku geeriyoodeen oo hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay eh, khasaaraha dagaalkii halkaasi ka dhaca maanta waxaan wax ka weydiinay nabadoon xasan dhowre oo kasoo jeeda nabadoonada kasoo jeeda kamid ah magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaana inooga warbixiyey sida dagaalku u dhacay khasaaraha ka dhashay iyo waxaa kaga aadan ka nabadoon ahaan dadka uurkiisa kuma jiraanu balse waxaan arkaynaa dad ma garanaysaa awal duulaan aan aaday meeshii nabada laga malaynaayay dagaal midbu meel buu ka furaa mhm. meeshii uu ka furaana dhabar jibin dambe dagaala in la bilaabo looma baahnay waa gartee eh, laba beeloodoo deriso walaalaaho nabad u baahan bay ahaayeen in xabad laga bilaabo oo dagaal laga bilaabo mm. weliba maanta in dagaalba ka dhasho caqliba maahayn haye haddee saasaa ka dhacday dhaawac baa jira eh, wax dhimashaahuna waa jiraan Eh, waxaan ku leeyahay marka dhibkaasu dhib loo baahnaa maahan waa dhib qalad u dhacay jiddii wadana allaha naga joojiyo maanta halkaas baa lagu jeedaa waxa dagaalku laba maahana waa meel hmm. midka kale waxaan u arkaynaa dhabarjebin khasaaraha ka dhashay muxuu la egyaha marka dagaalka adiga dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan halkaan eh, nin baa dhintay baa la yidhi dhaawacna waa yaal haye hadda xaggana warkama hayo waa garta maxay la egyihiin marka tirada hadda halkan waxyeelada kasoo gaartay adugu afar nin oo dhaawacana waa joogtaa nina waa dhigta awal awalna maalin afraad waa maaqaana mid baa dhaawacma waa haye waa ka dadka marka waxyeelada la gaarsiiyey madad waxay ahaayeen reer guuraa ah oo xoolo dhaqato ah mise dad magaalo joogay oo meel ku sugnaayo maya waa waa dadkii reer xoolo dhaqatada aha haye reer baadiye xool dhaqatada wey wax lasoo weero dagaalka la qabsaday waa reer baadiye xoolo dhaqataa maxaa lagu heestaa laleeyaha marka dadka oo loo soo weeraray haddee maxaa loo soo weeraray taas cidu kaa yeeri mayse su-aashaas waxaa iskale ciddii soo weerartay waa gartay eh, dagaalkan iyadoo dagaal lagula jira al-shabaab ayuu dhacay oo eh, weliba goobihii furimaha ka gadaal ayuu ka dhacay oo dadkii meelihii ay kasoo tageen ah muxuu su-aalkan kuogayaa markaa la dhihi karaa dadkii gaadiidka iyo xoolaha iyo laga qaaday oo ciidanka laga qaaday gadaashiisaa dhibku ka dhaca haye hadda wax loo baahan yahan ma e, dagaalka marka sidee hadda lagu xalin karaa oo lagu dhexgeli karaa labadan dhinac taasi waxay u taal dawladda federaalka iyo midda e, galmudug waa gartay ayaga ale hawlahaas waa iskale maamulada iyo dawladda federaalka in dagaal maamulka iyo dawlada federaalka iskale iyadoo al-shabaab dagaal lagula jiro in dagaal kale oo qabaa-il uu dhaco maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay burburna la gooniyo ladurucelin waaya marka eh, hadda dagaalkan ayaa dadkii oo dhan kusoo jeedaan soo uma muuqanayso in jihadii dhanka kale loo bedelayo maadaama dagaal beeleed uu markii ka qarxayba qaybihii laga soo tagay oo dadka duulaanka soo qaaday qaarkood meelihii ay kasoo tageen dagaallo ay ka dhacayaan hadda waxaad ila moodaa arintaas inaan sheegay waxaa iskale dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug dhaqankiyaa tihiin maxaa doorho idinkaga aadan inaad arrinkan ka gashaan annagu haddaan dhaqankiina waxaan leenahay nabad nabad nabad nabad nabad dagaalka hala joojiyo hala joojiyo nabadna halagu shaqeeya anag hadda odayaalna saasaan qabnaa waayahay e, oo odayaasha beeshaan baan ka hadlaya markaas qolada kale ilaa warkama haye hmm. odayaasha beeshaan anoo afkooda ku hadlaya waxaan leenahay nabadan laga shaqeeyo dagaalka inaa la joojiyo ma jiraan marka dhaqdhaqaaqyo aada wadaan idinka iyo dhinaca kaleba oo iskugu imaanaysaan si dadaalka aad u kordhisaan laisuu keenayo dhinacyadaana lagu xalinayo annagu nabadda waa ku baaqaynaa horena waa ugu baaqnay maalin afraad waa ku baaqnay maantana sidoo kalean ku dhawaaqaynaa annagu nabad baan doonaynaa laakiin xalka dadka isku keenistiisa dadka isku raadintiisa hmm. waxaa iska leh maamulada iyo dowlada dalaalka xiriir mala samayseen marka dhinaca kale maadaama idinka iyo iyaga wax idin ka dhexeeyaan oo wax idin dhex marayaan rag la hadlo odayaal ahaa jira oo yidhi waa la hadalay hadalnay waxwaa isu sheegnay haddaba hol sano afartan iyo afar sanaan wax isu sheegayni mana socoto waa gartay wax badan ba arrintaan arrintaanu agga xagga maamulka ka bogtaay xagga dawladda waa gartay marka dadkii waxyeeladu ay soo gaartay xaggee la geeyay marka oo dhaawacyada iyo kuwii qabay iyo kuwii ku geeriyoodaba kuwa halkan waxaa yaalla dhaawacaasa taa dhimashana waa mid dhaawacin halkaan u yaal maxaa idinla gudboonood marka inaad ku dhaqaaqdaan doonaysaan idinku warana reerna dagaal ma rabno ma rabno dagaal dagaal ma rabno maanta inaan dagaal sokeeyo galno ma rabno dagaal deris galno ma rabno nabaddu waxay taan ognahay nabadu waxay kasaan ognahay dagaal ma rabnaa nabad baanu rabnaa in nabad laga shaqeeyaan ubaahanaa in xabad laga shaqeeyo ma baahni waa dadka maantana waa lala socdaa arrimuhu meeshay marayaan soomaali waa iska warhaysaa oo maxaa damacsankiin maxaa laleeyahay soomaali maanta uma baano ayadaa in ilku haysa ah wax dhuldaaqsimeed ah oo isku hayaan ma jiraan dhinacyadu wax dhula iyo wax berkadaa iyo wax guryaa iyo wax degaan oo la isku hayo midna ma jirto xaqloxda waanayn oo laysku haysta lama ark ugu dambeyntii maxaa halkan baaq aad ka diraysaa ood hawada u marinaysaa dhinacyada halkaas iska hor fadhiya waxaan hawada u marinayaa dagaal baa nagu furan dagaal labana ma xamili karno hala joojiyo dagaalka oo haddaan reermiyigu caqliga dadka degano caqliga aysan soo jirin waar dawladda federaalka iyo midda maamulkuba meeshaan indhaha u yeesheen waa ka sii jeedaane dagaalku meel buu ka socdaayo yaa meel labaad laga abuuri nabadoon xasan dhoore oo ka mid mida ah nabadoonada magaalada cadaado kasoo jeeda ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinaynay dagaal beeleed maanta ka dhacay inta u udhexeysa dhabad iyo magaalada cadaado oo gobolka galgaduud ka wada tirsan halkaas oo khasaare xoogan uu ka dhashay gafgaflagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan godingodin ku taalo gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowya isku maran geelgeel la jira hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno waxaa noo soo socdo waxaa maanta magaalada camaaro gaadhay siyaasiyiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo iskugu jiro xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug halkaas oo kooxda al-shabaab goobtii ugu dambeysay ee laga saara ah balse markan haddii aynu eegno sararkac ayaa ku yimiday qiimaha la kala siisto timirta waxaana muqdisho laga la-yahay qayba ka mid ah gebi ahaanba timirta waxaana warbixinta nooga diyaariya waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal goob ka mid a ah goobaha lagu iibiyo waxaan maanta booqasho ku gaarnay xarumaha gaarka u ah iibinta timirta taasoo aan ku ogaanayna kororka iyo ka ganacsiga waxyaabaha gaarka ah sida timirta ay sameeyeen maalmihii ugu dambeeyey muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga weysanaa timirta taasoo ganacsato badan oo ka ganacsan jirtay ay ku sheegeen wax ganacsigooda dhibaato ku noqday qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsata timirta in ka badan sodomeeyo sano iyo tobanaan sano oo keenin la hadla waxay sheegeen in kala go-a marar badanba uu dhaco taasina ay sabab u tahay xilliyo ay gaar u tahay timirta in aysan soo gaarin muqdisho iyo gobolada dalka waxay tilmaameen hadda in si tartiib tartiiba ah ay kusoo laabanaysa timirta islamar ahaantaana ay qaali tahay ayna rajeynayaan in qaaligu ay ka baxdo markii hore badeecada timirta lacagihii ay joogi jirta ayaa hadda sare uga kacday waxaana taasi loo aaneynayaa kalo go-i ee gashay timirta qaar ka mid a ah dadkan oo keena la hadlana waxay yidhaahdeen

انا ما اصير حقنا عبد الله عمرو كان لما صوت اللي هو timirta ayaa ka mid ah waxyaabaha ganacsatada horseedi kara horumar dhaqaale waxaana ka ganacsada ganacsato fahanta ku dhaqanka ganacsiga iyadoona dadka ka ganacsaday ay ku jiraan aqoon jaamacadeed kuwaas oo sheegay in faa-iido weyn ay leedahay timirta aad buu u mahadsan yahay waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal ayuu ahaa warbixintaas nooga diyaariyey sarawkaca ku yimiday timirta suuqyada muqdisho lagu iibiyo gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo iyo isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow iyo isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay waa hagaag saaxiibayaal markaana haddii aynu eegno magaalada camaara oo dhacda koonfurta gobolka mudug waxaa gaaray xubno siyaasiyiin ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo iskugu jiro xildhibaanada golaha aqalka sare iyo golaha shacabkaba wasiiro iyo masuuliyiinwaa mas-uuliyiin kale oo la taliyaal ay kamid yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah mas-uuliyiin maamulka galmudug ka tirsan waxaa gaara maanta iyadoo halkaasina ay u korgaleen xaaladda magaalada oo saacado un eh, gacanta ciidamada xooga iyo kuwa dadka deegaanka ku jirta magaaladan ayaa eh, al-shabaab ay ka baxeen maalinimadii shalay ahayd waxaana la wareegay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka iyadoo dagaal aysan ka dhicin dhicinayn ciidamadu gacanta ku dhigeen magaaladan waana magaaladii labaad oo muddo saacada ah gudahood ay qabanayaan ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka oo iyadoo ah, wax maalmo ah aan u dhexaynin gacanta ku dhigay bacaadweyn iyo camaara oo ay isku mareen ciidamadu waxaana al-shabaab ay ka baxeen labadaasi magaalo iyo magaalooyin kale oo hoostaga labadan magaalo oo ah magaalooyin qadiimi ah kuwaasoo dhaca koonfurta gobolka mudug al-shabaab ayaa inta badan waxaa kaga socdo gobolada dalka howlgallo ka dhan ah iyadoo al-shabaab khasaare xooggan lagu gaarsiiyey maalmihii lasoo dhaafay howlgallada ka socda gobolada mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe diyaaradaha dagaalka ayaa qeyb ka ah howlgalada ay wadaan ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka iyo daraawiishta maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug iyadoo al-shabaab khasaare xooggan lagu gaarsiiyey deegaanadii dagaalada lagula galay maalmihii lasoo dhaafay waxaana sidoo kaleeta ay ciidamadu weli wadaan howlgallada ay al-shabaab kula jiraan oo ay kaga saarayaan deegaanada ku harsan gacantooda gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenna ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi khawaariijtu ciyaalkay dirto dulanka caadaystay oo bulshada ciqaabo wax badan cabayay dhiiggeeda inaan layska celin qaar rabo caashaqaa jire siyaasiyiintu inay cadow yihiin maanta la cadde ba'ah nimankana niximaya war dadka maa kala reebtid war maa kala reebtid mayliga jeed ajuuso oblitira obooye oo laku bilaaway naw waarmadayou somalilan maxaad ku haysataa war kalamaanay dalka iyo dadkeennaba dagaal lagu difaacayo dintuna ammaantaa socdoon duhur istaagayne duulkii nimanka hoosaasi jiray ee dabciga liitay daahinkay markuu naga wado dibadda loo saaray eh. u darsada shabaabkii amniga diidanaa jiray aryaadhaha meeqaad dhehaysan shaki ma inay lama shabaab wada shaqaystaan warbow hadda arrintu shaki waa dhaafto waa caddahaye eh. dadka soshal miidiyaha iyo macajabintooda eh. leeg iyo falowkaadu tahay waa u tixgelin weyne odaygii shabaab wuxuu ku dhigay caalamka qiraye ismigiiyo hadhiin iyo markaan turubka baandheeyey aman komitiga fiiriy iyo sheeko kalamaana afshabaab layaal baan arkaa soo bannaan baxaye siyaasiga bar baa lagu xantaa inay cantuugaane bannaankaa ka roon oo isagu macaanad muulagine intaasaan ku joojinahay ayaan taraarixine war aniguna waa isdheeraynayaae shabaab waxaa la yidhi war dhulbaxada caliga xoogga weyn waad u dhimataaye dhaawaca abguriday dhexba leeyihiine shabaabkuna dhulkay naga hayeen loogu soo dhigay aryaa waaqlo waxaa la yidhi ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi dhulkasow anigu melihi dalkasow anigu melihi war waxaad kalaad ka tagtay gumaystaha dhacaya geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa warwar ma haysiina gobolka mudug degaanadii shabaab laga qabtay waa la mari laayahay maydkoodii wadooyinka waddooyinka yaalyaal baa layidhi kuwa ay wadareed u sameeyeenna goddeer uma aysa qodina ciidda bisay ku xaareen baa layidhi dabayshii markay timida ka qaadana bannaankay u soo baxeen baa layidhi marka dadka deegaanka waxaan kula talinayaa inay maydadkaa iska aasaan ileen waajib diiniye eh. wareedhaha nimankaasi awalaysan iyagu ilmaha dhaline hadday god unfa madaxa u geliyeen waa dadaaleen war kuwa noolay godod u qodaane kuwa dhintimiyaa godod ku leh warbowa guryahoodoo dhan baa wada god iyo geedah oo haddanna waxaad ileedihiin joodari habeen kuma ladaan jiif allaa qabee jid markii la diidaa dagaal laysku jabiya wareedhaha anigu kuwaas inay jabaan waa jeclaayo waxaa la yidhi lugninkii isjabiya isagaa koley ujiisiye warwarkaan naga dhex gelinina waxaa layidhi gobolka mudug khawaariijta afar meelood ay uga harsan yihiin waxayna kale yihiin dumaye iyo dabagalo jawle iyo ris waana isu muuqdaanoo hal maalinaan laysu mari karaa wardumaaya maalin horaa lagu duqeeyo waxba kama joogaane intii kale nadiif ma tahay gobolka mudug warbow gobolka gargududna intay ka joogeen miyaan lagu dhaqaaqin hayay qarsha weeye qalbigu amunaga qarxa wah kuna teediina aryadhaha samigee cabdullana wuxuu yidhi how qawaariijtu waxay qaabaan qandho aan daawa qaadahayn qawaariijtu waxay qaabaan qandho aan daawaqaadnaw dee xaggee loo marinayaa dawada waranna waxaan maqli jiray bidaar madax gashaa waa waxaan laga bogsoohayn iyadiina waa beenowday oo dad badanaa timabeertay marka dadka bidaar daawo u keenay ma shabaabay daawo u waayeen warniyow dhaqanxuma lagama dawoobo waa loo dhintaa maahane ulmow shabaabku daawaalayna idinkaan u socon sababtoo ah in la dilaa ku filan buntland baana taqaana soddon bay maalin qoorta ka gooyeen war kalamaanay reer mudug haddii dagaal xaq elaka jiroon haada koobaadil ee madhaafayang miya sababtoo eh dagaal beelad oo boor booska garisa mayba ka socda adaadiyonayo aabudaagdhatiyo walina lugooyinkaya dadka caadi amaaro dagaaljo sii marohay war hatantii wakhtiga wakhtigay helii sababto hodhee weli eri doontaana inadeero dagaal wiilal baa nooga bahay waana noogu dhimanahayaana wiilse kuma dhashe naga dhaafa baxasha naga daaya haddee inamadeereeyo naga daayiyo ertan fadaasana waalmadayow dagaalkan shabaab koonfur galbeed ka soo horjeedaa war adigaan fahmina maday dagaalbeeleedku ka soo horjeeday wuxuu ku yidhi wiil baa ku dhintoo dagaal warhoy wiil kuma dhashee dad yaho waalana isdilay wixii aad kala qabtaan intaad wadahadal furtaan doonaan walaaloobo tashada war madaxweyne ku-xigeenka galmudug caliciidoo hadla wuxuu yidhi waa nasiib darra dagaalka beelaha walaalaha oo dariskaa dhex maraya saakay sababtoo ah cadow aan waxba reebayna lala diriraya obow labada beeloodba isagaa matelay buu dhex tago war horta labada beelood middii soo duushaaba dagaalka bilowday mid ay tahayoo faraha ku godana laleeyahay waar wallaweynayso taa odhan jirteen sidan waa naqaannaa sidanna waanu garana hadday gacaantu sidan tahay sirbay ciidhib kuleedahay warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi sas iyo ruqadabaa kala saara warwar jira cakaarow imaanna waa la yidhi warbo waxaa kaloo la yidhi waxaanad filayn iyo fallaadhiba kaa naxshoo farbay kula xushaa war maanta dagaal beeleed uma baahnee abwaan hore wuxuu yidhi fallaartii samada loo looganoo uunku filanaye halka ay ku fool leedaho fooda dhiganayso fidnawadaha waa inay dishaa faalka baas dhigay aryadhaha mahadkaratay mugan qudbadiisa dhegansadhay war dhega ku xoog badnidaaniyo ubbow yaa ka duubay aryaa dhega xoog uma baahno nimanku waa jilceen warkiisuna calaacalow ahaayo dheganso mugga warkiisa waxa iiga soo baxa suuqa bakaaraha xataa inaysan ka qaraabo karin dhar cadna inya lagu daadiyo meel kasta loo fadhiyo haddee ilmihi warkiisa ii fasira sidaasay ii sheegeen eebbaagoo aniguna ka manixin war cabdullow gabdho gurceel joogo caldheere iyo karataay ku gabyey waxay dhaheen haddaan niman hareed weyn la baxay gudiri hiighiigin alla ilahe maryahan ku jirna gabdha kuma jiraan warboo doorashada buntland war kama haysaaniine ninkii deni ahabay u cakrantahaa la yidhi muddaxeleedkiisiina hadda saddex biloodaa ka dhiman geed timirkii lagu soo noqonayaa wargooj caddaanu kama sheekaynaya keenaya saciidani mudkoroshiba u dugan baa la yidhi imaaraadka lacagka ma keenin saciidow soo bax ma ku soo bixi diiday wardin asagaa mudkoroshiga ka dagaalami jiray see dadka uga dhaadhicinaya bow shubbaland safiir bay kenya u magacowday hayehe bashiirow idinkuna ma jabuutiyaad u magacaabi rabtiin waar somalilan safiir baa u jooga etoobiya war galmudug iyo hirshabeelle safaarada ma laha miya iyaya xidhiir la leeyihiin waar waa qabiyo qoraal war kuwaas anteenadoodu xamar ma dhaafto koonfur galbeedna haddii madee waa baxsaday ayaa ka jawaabahaya aryaadhaha war ma haysiina saddex beri dagaala ah waxa uu ka socdaa shabeellada dhexe degmada maha dhacday agteera nimankiiana meel howda ku go'doonsanaa la yidhi intii la duqay kara waa la duqeeye ciidanka iyo macaawislayda degaankuna intay ku gurguura kareen waa ku gurguurteen welina waa la raadgoobayaa haa la yidhi laakiin meesha waxaa la yidhi waa meel geeduhu si alla og yahay isaga kor baxeen dhulkuna waa ballaaran yahaa la yidhi hadda lamaba meelay iyo tageenay geed hoosta ka galeenaa la yidhi hadda sida bahal xoola kaa cunay in loo raadgoobay maraysaa war cabdulla webiga jiinkiisa nimanka ku dhuumanaya iyo xaas xaggay ka maraan aryaxaad isu wareerihaysaa samigay cabdulla waa kii yidhi how malaaybaadu ka maagtaayoon meelgaariinay la mid yihiin malaaybaadu ka maagtaayoon meelgaariinay la mid yihiin war cabdullaw badda casmiyay soo gaadheen qurbow nimanku had jabeen waxaan dhihi lahaa shabaabkii hanjabi jiray markay raggiis haleeleen iyagoo haraad qaba hadda way ordahayaan war bashiiroona arkay kabahay ka carareen hawdkaa go'doon looga dhiga habaqlahoodii bad baan galay aylahee bad galay iyo baaxad sooroon gundhada u fadhiiste war waxaa ka maraysaa ibixiyo ibixi iga bixi allahaayow sheekadu badweeye ibixi war kalmaanay warmaysiin waxaa maxkamad la soo saaray gabar qurux badan oo rag badan sigtay ragna laftooda uu ku waayey haddishabaab ay aheedaa la yidhi kaaga sii darana rag ajaanibka ah oo aan la dhalan oo aan qabanay guri la degnayd war waxaan maqli jiray rag baa sigtay oo oh, ka nabadgalay warqaara ku baxay baa lagu yidhi war hadda nin walbow gabar qurux badan haddii aad aragtid eh. aad iskaga hubi war calaa kulli xaal khayaanada eh. muuqaal kuma xirnee eh. qofkaad la sheekaysanaysa iska hubi naw oo hadday calmatana caashaqa tixgeli war gabadha aabbaheedoo ceelasha deganiman xitaa aan qaraabala ahayn guri la seexatay oo weliba la degtay oo haddana nolol la wadaagtay oo looga dhigay inay cibaado tahay waa indha adag tahay ninkii u dhowaadaase ka sii indha adag waar waxaan ka maqli jiray lakukuulaastee midka la dhedheelaastwarwar ma aysiine eh. hogaanka ciidanka xoogga dalka qaar ka mida ah isbeddela lagu sameeyey ma wixii dhacay ka dambeeye bawaraad miyaa soo galay wartaa tikada ciidanka isbeddelku ka yahay warwarka anaga dhex gelnine eh. taliyihii ciidanka lugtu waa la bedeley eh. taliya ku-xigeenkii militarigana waa la bedeley ragga lagu bedelin waxaa la rajaynaya inay boorka ka jafaan hooshu socota hadday ka jafi waayana koley iyagana waa la bedeli doonaa war wasiirkii gaashaandhigga madaxaana furan ma la bedelay urbow ka rogo mid kale saarbaa bilaabatay waar isagaaba saraakiisha la magacaabay u hambeliyeeyey wada shaqayn wacan miyuu yidhi war taliyaha xooga dalka ma la bedele ma taqaanaa sababta loo bedelayo obow yaa bedelay adiga miyaa horordahaya war madaxweynihii welima galmudug buu joogaa war safiirka cusub ee midowga yurub soomaaliya u soo magacawday madaxweynuhu furunta uga guddoomay warqadii aqoonsiga war ra'iisul wasaare xamsoo new york jooga xildhibaan ilhaan cumar oo la kulmay war cunaqabataynta hubka ma kala hadlay wadayntan halka afiya ma yidhi hub iyo rasaas baan u baahannahay ma yidhi war ma haysiina guddoomiyahi gobolka banaadir caddaan lixiyuu joogaa warbowa degmada ama gobolka banaadir baa ku soo daldheen horta muuse bixi ma qabtay waar guddigii komishanka xuquuqlisaanku magacaabay warbowa suuqi wajaala gubtay ma loo gurmaday soomaalay madow iyo caddaan uunku maamulay midnimiyo waxay doonayaan higsi meel kore idinkuna mashquul baa tihiin moog wixii dhacay dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii mayd isgarab yaallay inta ficil ma sayrtaan dhibtii kama masowdaane maantana maantana maantana malagi dilila midigtaan ku haynaa fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho inta barnaamijka midle ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo maxaad ulaysay maatadii gaab inaad tahay maxaad ulaysay maatadii macallinkiiyo waxgaradkii odayadii mudnaaye dadka kalaa maslixi jiray macallinkiiyo waxgaradkii odayadii mudnaaye dadka kalaa maslixi jiray intaad ismooday maskaxdaada may gelin dalka maamul keliga intaad ismooday maskaxdaada may gelin dalka maamul keliga aya keentay meeday ma dhulkaala muusay ma cirkay ma huureen halkay maanta joogaan dhulkaala muusay ma cirkay ma huureen halkay maanta joogaan adigoon madooban oo aan ismadax marin isna dhaafsan miciahadigoon madooban oo aan ismadax marin isna dhaafsan miciahaa